wasalam ruuxu hal kelima inuu ku hadlaa laga yaaba oon isaga laba weyneyn halkaa kelimo toddobaatan sano inuu naarta ugu hoobto ayaa laga yaabaa buu nabigu uri salawatullah waslamu calayh yani wax adiga markaa kula fududoon kulaba weyneyn ayaa ilahay agtiisa ka weyn subxaana watacala saas way macana fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alulaa masalada koobaadi waxa weye ataxdiiru digid laysaga digayo min ata'alli dhaarasho cala allahi ilahay dushiisa lagu dhaarso ilahay dushiisa lagu dhaarto athaaniyatu masalada labaadi waxa weye kownu naari naartii oo ah aqraba mid dhowaansho badan ilaa axadinaa midkeennay u dhowdahay min shirki min shirki nacli min shiraaki wey kabtiisa yani waxa weye indhasheeda kabta indhasheeda ayuu cadaabku kaaga dhow yahay macnaha waxa weeye waxyaalaha cadaabka lagu galo ee sida iyo sida fudud ee cadaabka loo geli karaayo kabtaada waa kaaga sokaysaa shiraaga waxaa la yidhahdaa kabta suulka cidhibta haya ee gadaal macnaha waxa wey lagaga qabto shiraaga waa la yidhahda waxaa kaloo shiraaga la yidhaahdaa midka ku kala dhex jira suulka iyo farta ee kabta haya iyadana waa la yhahda in dhal baa la yidhahda maana ayib ahaalisatu masalada saddexaad waxa marka haddii ay yani waxyaalaha jannada yani naarta sabab kuugu noqon karaba ay saa u dhow yihiin aada u taxadar wey marka taxadar aada u fara badan waa inaad ku socto mana ahaaliatu maslada saddexaad waxa wey ana aljanata jannadiina mila dalika sidoo kale wey milu dalika sidaasoo kale iyado jannaduna waxay kaaga dhowdahay yani waxa weeye kabtaada indhasheeda oo waxaaba laga yaabaa hal kelimo kaasoo soo baxday inay jannada sabab kugu noqoto hal ficiloo ku kacday inaad jannada ku gasho janno waxaa ku galay islaan zaaniyad ahayd oo sharmuuto ahayd oo ey waraabisay eygay waraabisay bay janno ku gashay fududdahay soo ma ey inaad waxoogaa yaroo biyaa udhigto soo wax fudud ma islaanna intay bisad xidhay biyaysay ugu xidhnayd bay ku baktiday baksiday ayna iska sii daynin waxna mayna xadhiggeeda ku siinin naartay ku gashay bu nabigui salawatullahi waslamu caleyh waa wax fudud marka waxyaalo badan oo marka adiga kula fudud wax weyn kula ahayna jannaday sabab kugu noqon oo wanaagsan waxyaalo badan oo yani kula fudud oo yani waxa weyaan waxyaalaha naarta dadgeeya ka midan naarta inay hurgeeyaan baa laga yaaba marka taxadar wey araabicatu masalada afraadi waxa weye fiihi shaahidun xadiidkan markhaati baa ku sugan loo markhaati kaco liqowlihi nabiga oo dhahdu yihi salawatulli wasalaamu calayh ina arajula ninku ama ruuxu la yatakalamu wuu ku hadlayaa bilkelimati kelimuu ku hadlaya kelima xadiidka dhamaystirkiisu waxa waaye kelimadaasoo maa yaraa uusan arkaynin an tabluqa inay gaadhayso xaytu balaqad meeshay gaadhay markuu kelimadaa ku hadlay lama ahayn meeshaasay gaadhaysaa yahwi wuu hoobanayaa fi naari naarta dhexeedu ku hoobanayaa sabciina khariifan toddobaatan sano halkaa kelime een la weyneyn ayuu toddobaatan sano naarta gudaheeda kusii hooban buu nabigu yihi salawatullah aslamu calayh alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye ana arajula ruuxa qad yukfaru lahu in loo dembi dhaafaa laga yaabaa bisababin sabab dartii in loogu dembi dhaafo sababkaasoo huwa isaguwa min akrahi lumuuri arrimaha kuwa loogu kareeha badan yahay oo ugu necab yahay ilahi xaggiisa sabab uu aada u necbaysanayo isagu markaasi dhibaya ilaahay inuu ugu dambi dhaafaa laga yaaba subxaana watacaala xagee laga qaadanaya xoogaa ka qaadashada arrintan laga macnaa waxa weye sabab ruuxu u necbaysanayo naftikiisuba aysan rabin uu kahanayo oo haddana dembi dhaafkiisa sabab u noqday xagee xadiidkee jira taqriiban waxaa uun ugu dhow oo la dhihi karaa yani canaantii la canaananayay ninkan dembiilaha ah canaantii la canaananhaye isaguna necbaysanhaye uu karaahaysanayay ayaa sabab waxay u noqotay in loo dembi dhaafo saas man in loo dembi canaantii la canaananayay iyo kan hadalkii ka soo baxay kan hadalkii kasoo baxay ayaa ilaahay subxaana watacaala uu uga dhigay dembidhaaf uga dhigay taana miduu isagu jeclaa ma ahaynoo uu karaahaysanayey sabab marka uu karaahaysanayey oo haddana dembi dhaaf uu noqday oo ilahay ugu dembidhaafay dhaafay subxana wa tacala taasina waa dhici kartaayo inay dhacdo waa timaadaa oo waa suurtagal ayuu sheekhu leeyahay hada wabilahi tawfiiq sal allahuma waslm ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslm ama bacd qala المؤلف رحimه الله تعالى bab la yustashفc bاllahi عlى khalqه laa yustashfacu lama erga weydiisto billaahi ilaahay erga laguma dalbo calaa khalqii khalqigiisa dushiisana laguma dalbo yani ilaahay inta erga laga dhigto makhluuqiisa looma dirsado saas way macnaha can jubayr bni mucimin jubayr ibnu ucim waxaa laga warinaya radia allahu canhu qaala inuu yidhi jaa carabiyun in ree baadiya ayaa yimid ila anabiy sal lla alay slam nabiga ayuu u yimid faqaala markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow nuhikat ilanfusu yani naafafyaalkii way daciifeen waay macnaa oo way weyta weyd iyo caatoobeen way caatoobeen wajaaca waxaa gaajooday alciyaalu caruurtiina waa gaajootay wahalakat ilamwaalu xoolihiina waa baaba-een ee fastasqi noo roob weydii lana anaga yani ilaahay roob noo weydii maxaa yili fa innaa anagu nastashficu waxaanu erge weydiisanaynaa billaahi ilaah calayka dushaada inuu ilaahay erge noo noqdo oo uu nooga ka ergeeyo yaanu ku weydiisan wanashfacu wanastashficu leh waxaanu erge weydiisan bika adiga calallaahi alle adiguna inaad erge noo noqotood ilaahay noo aado yaanu kuweydiisan weydiisan faqaala nabiyu sal ly sl nebigu wuxuu yihi subxaana allah alaa nazhan oo wax alla waxaan u qalbin oo dhan ka hufan subxaana allah allaa nadhan oo hufan famaa yazaalu ma uun ka zuulin nabigu sal alla alay slam yusabbixu inuu tasbiixsanayo oo uu ku celcelinayo ereygaas xataa curifa ilaa laga gartay daalika arrinkaa fii wujuuhi asxaabihi asxaabtiisa wejigooda ilaa laga gartay yani way dareen qaadeen ilaa wejigooda yani isbeddel laga gartay ayuu nabigu sal ly slam ku celcelinayay uma qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam wayxaka hooggaage war inkaarme oo kale wey atadri ma ogtahay mallaah alla wuxuu yahay mataqaanaa ina sha'na allahi ilaahay arrinkiisu acdamu waa ka wan yahay min daka min dalika kaas hadalka aada sheegayso hadal ilaahay u qalma ma aha in ilaahay erge laga dhigto makhluuqiisa loo dirsadaayo intaa alla waa ka wen yahay arrinkiisu inahu laa yustashfacu lama erga weydiisto bilaahi alle calaa axadin cidna looma erga weydiisto rawha waxaa wariyay xadiidka abu daawuud baa wariyey abu daawuud iyo ibnu khusayma iyo aajuri iyo rag fara badan baa xadiidka warinaya xadiidkuna sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira ninkii odhan jiray maxamed ibnu isxaaq oo mudalis ah ayaa sanadkiisa ku jira meel uu ku caddeeyey samaac ama taxdiidna duruudna laguma hayo saa darada xadiidka waxaa ku jira tadliis ibnu isxaaq baa ku jira tadliiskuna xadiidku saasoo kale ku sameeyana waa daciif wey macnaa sanad ahaan xadiidku marka wuxuu leeyahay ama baabka sheekhu u baabaystay laa yustashfacu billahi calaa khalqihi macnaheedu waxa weeye astashficu bika waxa weeye ergaan kuu dirsanaya ruuxa markaad cid uu kugu weji dhaamo oo uu agtiisa kaaga fiicaya markaad u dirsanayso oo dantaadii hawshaada usii dhiibanayso ayaa horta shafaacada la yidhaahda macnaha shafcigana asalkiisa waxaa laga keenay ladhidaa la yidhahda laba shay marka laysku laro ayaa shafaacada la yidhaahda macnaheedu waxa weye aniga codsigaygii codsigaaga intaad ku lamaaniso meeshaa ii geeway marka meeshaa ii geeway hebel erge iigu noqo oo iigu tag oo waxa iiga soo dhaleen shafaacadu saasala marka ilaahay subxaana wa tacaala hadalkan ah yani ninka acraabiga uu ku hadli doono sheekuna baabka uu ka dhigtay laa yustashfacu biاllahi calaa khalqihi macnaha ninkan acraabiga rebaadiyaha ah yaa wuxuu ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala yaanu dirsanaynaa oonu erg ahaan u dirsanaynaa yaa loo dirsanaya ilahi subxana watacaala nebigaanu u dirsanayna sidaas bay noqonaysaa sal ala slam oo macnaha waxa weye wuxuu ka dhigay ciddii ergooneysay yani waxa weeyaan waxa ay doonayaan usoo dhammayneysay inuu alle yahay wa watacaala yuu wax kasoo dhammaynayaa uu erge ahaan ugu tegaya nebiga salawatullah waslamu caleyh waa macno marka dabagedisan waay macno khaldan waay nebigaa salawatullhi wasalaamu caleyh ergo loo dirsadaa oo isagaa alla loo diraa subxaana wa watacaala inuu ilaahay ducadaada iyo baryadaada baryadiisa intuu kuugu lamaaniyo waxaad doonaysa ilaahay ku weydiiye wa watacaala laakiin ilaahay makhluuqiisa inuu qaar ka mida aado oo hebel waxaa u dhamme yidhaah oo addoommada ilaahay wax u weydii yidhaahdaan waa macnaha aan dhici karin wey macna ninka reebaadiyaha marka macnuhu ku hadlay macnahaas wey macna ilaahay subxaana watacaala nin yaani uu wax yani wax u raadsan oo makhluuqiisa ka mida ama ergo uu u noqonaya ma uu jiro macna waa boqorkaa buuxa ee awoodiisu buuxdo ee wax walba gacantiisa ay ku jirto ee loo wada baahan yahay isaguna addoommadiisa ka kaabsoomo waayo sidaa daraaddeed lafdiga iyo macnuhuba waa khalad ayib can jumayrin marka laa yustashfacu billahi istashfaca bihi yani badaasi waxay gashaa ruuxa cidda ergada laga dhiganayo cidda la dirsanayo cidda la dirsanayo codsigaaga xambaaraysaa macnaha waxa weyaan yaa bada la geliya calaaduna waxay gelaysaa cidda la aadayo cidda la aadayo ayay macnaha gelaysaa ee erga ergada loola tegahay wax in laga soo dhameeyo la doonayo marka laba macnoba uu ku hadlay midi waa midda horeo ilaahay erge ma noqdo oo erge looma dirsado makhluuqiisa looma diro ayb ta dambe ee macnaha dambe ee uu yidhi nebigow waan ku dirsanaynaa oo ergan kaa dhigaynaynaa ilaahay inaad erge noogu noqoto rabnaa macnaha dambaa sax macnaha dambaa saxo nebiga salawatullhi wasalaamu calayhi maadaama uu ilaahay agtiisa addoommada wanwanaagsan ee rusushiisa ee fadliga badan uu ka mid yahay in ilaahay noo bari la yidhaahdo oo ilaah noo weydiin la yidhahdo oo ilaah ergo noogu noqon la yidhahdo oo cabsiga naga ilaahay u gudbin la yidhaahdo macnaheedu wax weeyaan sax wey macnaha macnahaasi waa sax saas daraaddeed nebigu kama hadlay sal lla alay waslam ta hore ee unbuu saxay can jubayr ibni muطcimin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi jaa-a waxaa yimid acraabiyun mid reebaadiye ah ayaa ila nebi sal ly sl nebigu u yimid faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo nuhikat ilanfusu nahyiga waxa la yidhahda macnaha dacfiga iyo tawardarada yani naftii iyo anfusta wuxuu ka wadaa aadamihii aadamihii waa daciifeen oo weyd iyo caafanimo iyo macaluul baa ku dhacday macna wa jaaca waxaa gaajooday alciyaalu caruurtiina waa gaajootay wa halakat ilamwaalu xoolihiina waa baaba-een abaara way macnaa abaara ku dhacay ee fastasti noo roob dalab lanaa anaga ilaahay noo weydii inuu roob na siiyo macnahaasi waa sax oo ilaahay roob noo weydiiye ruux nool inaad ku tidhahda waa macno saxa ah. nebigu intuu noolaa salawatullahi wasalaamu calayh saxaabadu intay u yimaadaan bay dhihi jireen ilaahay noo bari inuu roobna siiyo waana tawasulka qeybihiisa bannaan wey ruux nool oo aada waxoogaa yaro bidayso inuu ilaahay kaaga dhow yahay inaad u tagto tidhahdo ilaaha ii bari ama dan guudba loogu tago la yidhahdo ilaaha noo weydii way bannaantahay nabigana sal alay slam way ula imaan jireen saxaabadu ridwaan ullahi laakiin markuu nabigu geeriyooday kadib saxaabadiisii waxbaray ee culimada ummadda ahaa ee ugu fadli badnaa nebi maxamedna ugu jeclaa salawatullahi wasalaamu calayh tawxiidkana dadka uu yaqaana iyo diinta oo dhanba markuu nebigu geeriyooday geeriyooday kadib uma ayna tegin qabrigii nebiga intay tageen salawatulli wasalaamu calayhi weli lama hayo in ay yidhaahdeen siday markuu noolaaba samayn jireen intay qabriga tageen mayna dhihin nebiyow ilaahay noo bar oo ilaahay wax noo weydiy bal waxaa la hayaa in ay nebiga salawatullhi wasalaamu calayhi intay ka wareegeen ay adeerkii cabaas u tageen oo yidhaahdeen cumar bin khataab radi allahu canhu xadiidiisa nebigu markuu noolaa isagaanu ilaahay inuu noo shafeeco oo erge noogu noqdo oo wax noo weydiiyo ka dalbi jirnay haddana waa geeriyooday ee cabaasow meeshii nebigu sal lla alay slam iyo hawshiisii noo qaboo ilaahay noo bari inuu roobna siiyo cabaas markaasuu ilaahay baryo subxana wa tacaala marka nebigu markuu geeriyooday kadib haddii qabrigiisa inta loogu tago siduu waagu noolaa wixii la weydiisan jiray haddii loo weydiisan karo saxaabada nebiga sal alla lay wasalam qabrigiisii iyo madiine ku yaallo oo isku meel ay joogaan mayna ka wareegeen cid kalena mayna ka aadeen cabaasna mayna u wareegeen waa ilaa caasiyiin bay noqon lahay caasiyiin bay noqon ixtiraam darrada heerkaa gaarsiisan kuma jirin saxaabada nabiga salawatullah wasalaamu caleyh heer ay ka wareegaan nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyhi oy cid kaleeto saxaabadiisa ka mid wax u raadsadaan isagoo u banaan tahay inuu inay isaga aadaan waxaan dhici karin wey maana waxaan dhici karin wey mar hadday ka wareegeen arrintaana ay isku ijmaaceen oo ay mid mid ku khilaafay uusan jirin waxay kutusaysaa marka inaysan banaanayn nebigu markuu geeriyooday kadib salawatullhi wasalaamu caleyh in erge la weydiisto oo shafaaco la weydiisto oo ilaahay wax iga qaban la yidhaahdo inaysan bannaanayn yani waxa weyaan laakiin dadka nool dadka nool waa banaan tahay oo xadiistaa nabiga sal alay slam baa kutusaysa saas way macana saa marka la leeyahay ma aha in nabiga sal alay wasalam yani waxa weeyaan xuquuqdu mudnaa iyo fadligiisii iyo wanaagiisii iyo meel lagaga dhacay maaha markaba waxaa loo rogay marka saa la yidhaha nebigii baa la yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh yani waxa weeyaan waxba ma qaban karo waxba ma aha ruux caadiya ah qaama saasaa markaba loo rogaya sharciga nebi maxamed baa laga soo gaadhay salawatulli wasalaamu calayh innagana waxaan ku qasbannahay meel alla meeshuu maray inaan marno meel alla meeshuu ka leexdayn inaan ka leexno nebi maxamed kadibna salawatullahi wasalaamu caleyh saxaabadiisii ummaddan ugu fadli badnayd ee isaga cilmiga ka qaadatay ee uu ina amray inaan raacno ayaa jidkooda la maraya isagu jidkaasuu maray saxaabadiisuna jidkaasay ka dabamareen saasuu isaguna dardaarmay ninka marka nebi maxamed ku weyneynahayo oo ku qadarinayo wuxuu reebay waa caasinaya haddana waxbaan weyneynayaa buu leey waan qadarinayaa buu leey meel buuna kaga dhacayaa nebiga salawatullah waslamu caleyh sharcigiisii wuu khilaafaya marka sharcigiisa raacdo ayaa jacaylka nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh sharcigiisuna waxa weye tawasulka banaan qeybihiisa waxaa ka mid a inuu ruuxu ruux nool uu ku tawasulo shafaaco iyo ergo ilaahay noogu erge inuu yidhaahdo laakiin amwaadda dhimatay maya lama ogola haddii nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyhi ayna saxaabadu erga weydiisanin iyo shafaaco iyo tawasul toona markuu geeriyooday kadib hadda nin kasta oo nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh aan ahaynna waa ka seexan jiraa ama adigu weli ku magacaabo ama awow ku magacaabo ama sheekh ku magacaabo waa la mid wey macana ayib fastasqi lanaa ilaahay nooga roob dalaboo roob noo weydiiy fa inaa anagu nastashficu erge ahaan er, waxaanu erge weydiisanaynaa bilaahi alle calayka dushaada macnahaas waa macnaha kale ilaahay baanu erge ka dhiganoo dirsanaynaa adaan kuusoo dirsanaynaa wa inuu darahanaga iyo ujeedadanada nooga kaa dhameeyo yaanu usoo dirsanay oo ma ilaahay baa cid noo dirsadaa ma ilaahay baa erge laga dhigtaa acraabiyan waad khaldan tahay wey macna wanastashficu ergaanu weydiisani bika adiga allaahi alla dushii inaad noogu ergooto macnaha dambaab saxa marka inaad ilaahay noogu tagto ood noo weydiiso oo a waxaan rabno aad macnaha noo weydiiso taasaanu kaa codsanaynaa macnaha dambe waa sax wey maadaama nebigu nool yahay markaa salawatulli waslamu caleyh uu la hadlayo yani shafaacadaas ama shafaaca weydiintiisu waa sax wey ayib faqaala nabiyu sal lay waslam nebigu wuxuu yihi yani aakhare markii la tagana nebigu sal lay slam shafaacadiisa weyn aakharay taallaa macnaha aakharay taallaa waxau la diidan yahay ruux adduunka jooga nebiga salawatullhi wasalaamu caleyhi inuu yidhaahdo nebi allow shafaacan ku weydiisanaya ilaahay baa shafaacada kulligeed uu gacantiisa ku jirtaa qul lilaahi shafaacatu jamiican waynu soo marnay shafaacada dhan ilahay gacantiisa ku jirtaa subxaana watacaala nebigu marka salawatulli waslamu aleyh aqre marka la tagana way ergeyn doonaayo wuu shafeeci doonaa shafaaca shafaacada weyn ee makhluuqaadka oo dhan iyo shafeecooyin kaleo khaasay uu shafeeci doonaa nebigu sal ly slam laakiin waxaa khalada ah in la yidhaahdo nebi ow ii shafeeco isaga la weydiistaa khalad in ilaahay la weydiisto wey subxana watacaala ayb faqaala nabiyu sal lay sl nabigu wuxu uhi subxaana allah ilaahay baa nasahan subxaana allah ilaahay baa nasahan yani hadalkaa ah inaa nastashficu billaahi calayka hadalkaasuu nabigu sal lay slam ilaahay ka hufaya waa hadalaan ilaahay u qalmin hadal qallooca wey macnaha oo waxoogaa ay ka muuqato yani haboonaan la-aan baa ka muuqato famaa yazaalu muusan ka zuuli nebigu sal ly wasalam yusabixu inuu tasbixsanayo oo ku celcelinayo subxaana allah xataa curifa ilaa la gartay daalika arrinkaas fii wujuuhi asxaabihi asxaabtiisa wejiyadooda ilaa laga gartay yani dareenka ay qaadeen nebigay ka garteen salawatullahi wasalaamu caleyh ayaga markay garteenna dareenkiibay qaadeen wejigooda marka tarjamay uma qaala wuxu uhi nebigu sal ly slam wayxaka inkaarme atadri ma ogtahay mallaahu war alla wuxuu yahay ma taqaanaa ilaah aqoon daridaa wey macna ma ilaahay baa addoommadiisa loo dirsadaa ina sha'na allaha ilaahay arrinkiisii xaalkiisu acdamu waa ka wenyaha min daalika arrinkaa inuu addoommadiisa qaar ka mida ergo ugu tago ilaahay arrinkiisu waa ka wenya innahu laa yustashfacu erge lama weydiisto bilaahi ilaahi calaa axadin cidna dushiisa erge looma weydiisto cidna looma dirsado ilaahw erge iigu tag ilahay lama yidhahdo subxana wa tacala rawahu abu daawuud baa wariyey macnaha waxay ka dhigan tahay oo kale walilaahi almasalu alaclaa tusaale macnaha tawdiixi ah adoo mid miskiin oo meelaha joogo oo kale saad u tagtay madaxweynaha u tagtay aada tiri oo kaleeto hebel iigu tag hebel iigu tago dantaasaan saabsaan ka leeyahay iiga soo dhamay soo edabdarro kuma ah hadal anshuxuma ah waay mid raciyadiisa ka mid oo faqiir oo isaga mulkigiisa hoos yimaado oo siduu doono ugu talin karo oo hadduu doono xidi karo oo xoolihiisa ka qaadan karo amar uu siiyo keliyata ku filan haddaad tidhaahdo erge iigu tago bal ninkaas wax iiga soo dhameen madaxweyneha haddaad ula tagto maxaa lagaa fahmaya inaadan qadarkii iyo awooddii madaxweynahaba aadan ictiraafsanayn lagaa fahmi maayo saasun baa ka soo baxay hadalka marka kaasoo kalaga muuqdo walilahi almasalu alaclaa laakiin waa tusaale tawdiixi awaa ah cidda boqortooyada buuxda iyo awoodda buuxda iyo mulkigiisu gacanta ku jiro mid faqiir oo waxba haysanin oo miskiina looma dira wey macana oo wax iga soo dhamee lama yidhaha hadalka caraabigu saas wey marka fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koowaad waxa weeye inkaaruhu nebiga diidadiisa salawatullh wasalaamu calayhi calaa man cid dusheed uu inkiray qaala yidhi nastashficu billaahi calayka nebiyow allaanu erga weydiisanoo inuu noo ergeeyo calayka dushaada nooga ergeeyo athaaniyatu masalada labaad waxaa weeye tagayuruhu isbedelkiisa tagayuran isbedel uu isbedelay nebigu sal alay slam isbedelkaasoo curifa la gartay fii wujuuhi asxaabihi asxaabtooda wejiyadooda laga gartay min hadihi lkelimati kelimadaa xaggeedana uu iska bedelay yani maqalka uu kelimadaa maqlay ayuu nebigu isbedelay sal lay sl maxa yl haduu cadhoodo wejigiisaa laga garan jiray nebiga sal lay slam marka wuu isbedelay isbedel weliba saxaabadiisu dareemeen oo iyaguna isla bedeleen buu nabigu isbedelay sal ly wasalam aad buu nabigu sal lay slm waxyaalaha munkaraadka ah iyo hadallada xunxune sharciga khilaafsan markuu arko waa ka xumaan jira nabigu aad buu uga xanaaqi jiray salawatulli waslamu caleyh uma dulqaadan jirin ahaaliatu masalada saddexaadi waxaa weeye annahu nabigu lam yunkir calayhi muuusan ku diidin qowluhu ninka odhahdiisii muusan ku diidin nastashficu billahi bika cala lahdi nastashficu bika adaanu erge kaa dhiganaynaa nebigo calallaahi alla dushiisaan erge kaaga dhiganayna adaanu ku dirsan oo inaad erge noo noqotood ilaahay aad baahidanada noogu geysood noo weydiiso wax yaanu kuu dirsanayna taas lama diidin maxaa yeele waa bannaan tahay macana way bannaan tahay waxaa kaleetoo nebiga khaas kuma ahe salawatulli wasalaamu caleyh cid walba oo fadli iyo wanaag la midayo oo noolo ah haddana nool oon geeriyoonin ayay ku bannaan tahay macana alraabicatu masalada afraadi waxa weye atanbiihu baraarujin la baraarujiyo calaa tafsiiri subxaana allah subxaana allahi tafsiirkeedoo la baraarujiyo oo maxay tahay ilaahay baa waxaan wax alla wixii ceeb ah iyo dhimanaan iyo naqsi ah ilaahay baa ka hufan oo ka fogoy macna maxaa yeelay ninka acraabiga ah markuu hadal aan ilaahay u qalmin yihi yuu nebigu subxaana allah yihi macnaha subxana allahi waxay meesha ka saaraysaa kaa acraabigaa hadalkuu yidhi iyo hadallada la midkaa ilahi subxana watacala uma qalmaa way man marka waa kelimo weyneyn iyo qadarin loo yidhaahdo alkhaamisatu masalada shanaadi waxa wey ana almuslimiina muslimiinta yas'aluunahu sal lay slam nabiga waxay weydiisanayaan alistisqaaa roob dalab inuu ilaahay roob u weydiiyo roobdoon u roob ayay nabiga weydiisanaya salawatulli waslamu aleyh iyaduna waa banaan tahay oo waa kii cumar sameeyo iyo saxaabadii oo dhan oo wada jooga oo cabaas ay ku roob dalbeen cabaas ibn cabdilmualib saas bay macnaha qabriga nebigana salawatullahi wasalaamu calayhi ay ka leexdeen oo ayna weydiisanin baabu maa jaaa marka waa noloshii nebiga sal ly slam intuu noolaa wey baabu maa jaaa wixii yimid baab u yahay fii ximaayati nebiy sal lay slam nebiga ilaalintiisa uu ilaaliyey xima tawxiidi tawxiidka seerihiisa iyo wasadihi nebiga duuditaankiisa xidhitaankiisa u xidhay duruqa shirki shirkiga jidadkiisao dhan uu xidhay macnaha waxaa baabkan uu sameeyey sida uu nebigu sal alla lay wasalam u adkeeyey ilaalinta seeraha tawxiidka yani xerada tawxiidka iyo mabda'a tawxiidka siduu nebigu uu u adkeeyey oo wax walba oo dhaawac u keeni kara uga ilaaliyey jid walba oo dadka shirki gaadhsiin karana nebigu u xidhay ayuu baabkan u sameeyey macnaha yani dadaal dheeraadu nabigu ku bixiyey salawatullahi wasalaamu caleyh maxaa yeele tawxiidku waa aasaaska diinta waay wixii qaloocsanaana isaga ku dhacda ama dhaawaceeda soo gaadhaya waa diin la-aan wey lagama soo waaqsan karo wixii laakiin diinta inteeda kale soo gaadhan oo diintaada qaybaheeda kale ku yimaadaya waa wax taqriiban laga soo kaban karo laga soo yani wax way waaqsan karay ayib marka taasuu u baabeeyeyo waa masalada layihaha sadu daraa'ica ka hortaga ile shareecadeenna waxay taqaanaa shaygu intuusan dhicin yaa taxadar laga qaato intaasoo dhacamood iyo intaasoo oodood iyo intaasoo derbi baa laga sokaysiinaya oo shaygii difaaci shaygii difaaci waxaa la yidhahdaa marka sadu daraa'ic baa la yidhahdaa ka hortag wey maana marka nebigu sal lla alay waslam shirkiga ku dhicitaankiisii lagu dhici lahaaba intaasoo taxadar oo ka sokaysa yuu sameeyey nebigu sal alay wasalam ayb maa jaa wa yimid buu yahay fii ximaayati nebiy sal lay slm nabiga ilaalintiisa uu ilaaliyey xima tawxiidi towxiidka seerihiisa uu ilaaliyey wa saddihi iyo xidhitaankiisa uu nebigu xidhay oo uu duuday uu gufeeyey macna uruqa shirki shirkiga jidadkiisoo dhan xidhiddii uu nebigu xidhay salawatullah waslamu aleyh jid walba oo shirkiga oo dadkiga shirki gaadhsiin karana nebigu waa xihay can cabdillaahi bni shakiir waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala wuxuu ihi inalaqtu waa tegey fii wafdi bani caamir qabiilka reer bani caamir la wafdidoodii baan raacay ilaa rasuulilahi sal lay sl nabiga xaggiisaan aadnay faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi anta sayidunaa adigu sayidka nagi baata nebigu waa markay nebiga u tageen sal lay slam faqaala nabigu wuxu uhi sal ly slam asayid allahu sayidka buuxaay waa alle tabaaraka wa tacaala qulnaa waxaanu idhi wa afdalunaa ka noogu fadli badan baa tahay wa acdamunaa ka noogu weyn baa tahay tawlan yani xagga sharafka iyo weynaga faqaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam quuluu ku hadla biqowlikum hadalkiina waxaad doontaan ma dhaha wey aw bacda qowlikum ama hadalkiina qaarkiiba iska dhaha walaa yastajiirannakum yuusan idin duufsanin oo idin jiidanin ashayaanu shayaanse yuusan idin jiidanin waxaa wariyey xadidka abu daauud bisanadin jayidin ayuu ku wariyey xadiidku waa xadiid saxiixa wey abu daauud iyo nasaa-i iyo imaamu axmed iyo keyrkood ayaa warinaya waana xadiid saxiixa wey macnaha nimankii reer beni camir la odhan jiray wafdidani waxay ka mid ahaayeen wufuudii nabiga u yimid sal lay slam sanadkii sagaalaad sanadka laba baxay caamul wufuud wafdiyadii qabiilooyinka ka socday ee nabiga u yimid sal lay slam bay ka mid ahayen ninkan marka cabdullahi bnu shakiila ayaa la socday wuxuu leeyahay nabigaan u nimid sal lay slam markaasa waxaa ku nidhi sayidka negi baa tahay sayidka negi baa tahay markaasaa nidhi ayuu nebigu wuxu uhi sal lay waslam ilaahay baa sayid ah sayidka macnaheedu waxa weeyaan waa ruuxa weyn ee sharafka leh yani tilmaantaas ayaa sayidsiyaadada la yidhaahda nebigu marka sal ly waslam wuxuu yihi sayid waa alle saasuu yihi macnahaba waxaa laga garanayaa uu nebigu u diidan yahay dadka in sayid la yidhaahdo macnaha culimada qaarkood baa ka sahlay xadiidka waxaa jira marka axaadiis uu nebigu sal ly waslam uu ku tilmaamayo iyadoo sayid makhluuq lagu magacaabay isaga laftiisaa nabigu isku tilmaamay sal lay slam ana sayidu waladi aadama walaa faqra caruurta aadan u dhalay ayaa sayidkoodii ahay faarna ma aha buu nabigu uri sal lay slam ninkii la odhan jiray sacd ibni mucaad waa kii nebigu saxaabada markii isagoo dhaawaca la keenay oo dameer saaray qumuu ilaa sayidikum faanziluuhu waa kii dhihi jiray sayidkiina isu taago soo dejiya marka axaadiis baa kutusaysa in sayid la odhan karay sayid la odhan karay nebiguna sal ly slam xadiidkan markay sayid ku tilmaameen oo isaga sayid baa tahay dhehel sayid waa alle buu ku yidhi sayid waa alle ku yidhi culimada marka qaar ba xadiidka labada xadiid axaadiistaas sibay ku jamciyaan qola waxay yidhahdaan nebigu sal lay slam xadiidkan uu ku diidan yahay in sayid lagu yidhaahdo waa laga fiican yahay waa sida laga fiican yahay macna karaahiya ku jirta macnaha oo diidani waa karaahiyo ee diidadii taxriimkahayd ma waa si laga fiican khilaafu lawlaa bay culimadu yidhahda waa sida laga fiican in axaadiistaa kaleeto ee ana sayidu waladi aadam iyo yani qumuu ilaa sayidikum iyona waxay kutusaysaa aljawaaz inay iska banaanta way banaan tahay laakiin waa laga fiican yahay xadiidkana dultoognana wuxuu kutusaya in laga fiican ila wax badan oo banaan laakiin laga fiican yahay baa jira ayib oo shay kaloo banaan baa ka fiican wey macana in laga tagaa ka fiican oo laga daayo culimada qaar waxay leeyihiin meehe xadiidkani waxa weye markaad ruuxa la joogto in aad ku tidhaahdo sayid baa tahay oo ammaan ruux ku hor joogood ammaantay kutusi axaadiistaa kalena waxay kutusaysaa ruux kaa maqan oo ruux kaa maqan waa la dhihi karaa ibnu cuthaymiin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay xadiidkani kumaba tusayaba diidaba kuma tusayo nebigu inuu diidayba kumaba tusayaba maxaaba la jamcida axaadiistaba wax khilaafaba ah kama dhexeeyaba iskama hor imaanaysa axaadiis oo sayna isaga hor imaanaya nebigu sal alay wasalam muusan dhihin sayid ha igu dhihina ee wuxuu yidhi sayidnimada buuxda ilahay baa iskale subxaana watacaala saas maana haddii uu yidhi sayidnimada buuxde ee kaamilka ee dhammaystiran ilaahay baa iskale macnaheedu mid isaga u qalanto oo adoonnimadiisa u qalanto muusan diidin nabigu sal lay slam saas daraaddeed buu akhirkiisa wuxuu yihi quuluu biqowlikum aw bacda qowlikum hadalkiina iska dhaha iska dhaha buu nabigu salawatullah waslamu aleyh marka wax diidaa kama muuqato hadday diida ku jiri laha xadiidku bay axaadiista kale iska hor imaan lahay laakiin diidaba kama muuqato sayidnimada marka nebigu sal lay wasalam iyo makhluuqa lagu tilmaamayo iyo midda ilahay waa kala gedisan sayidnimadu sayidku waa ismun min asmaa illaahi magaca ilahay magacyadiisa kamida waay ilahay magacyadiisa kamida waay waa tilmaan ilahay tilmaamihiisa kamidoo yani su waxaa la yidhahdaa sharafka iyo weynanka la yidhahda cadamadaa la yidhahdaa iyo dhamaystirnaanta marka samad oo kaleta isku macno dhow yihi marka ilaahay baa sayid ah sayidnimada ilaahay marka waa mid buuxdo kala dhimaneen ta makhluuquse waa mid kala dhiman saasay ku kala gedsan macna sayidnimada mar hadduu marka sayidnimadu sidaa tahay waxaan la ogoleyn in munaafaqa iyo gaalka sayid buu yidhaha nabigu sal lay slam wuxuu yihi laa taqulu lilmunaafiqi sayid munaafiqa sayid ha ah ku maxaa yeele haddaad sayid munaafaqa ku dhahdaan ilahay baa shacraysiiseen buu nabigu salawatullah waslamu caleyh saas maana aad bay hadda u badan tahay weliba dadkan dowladaha iyo yani dawaawiinta dowladaha iyo idaacadaha dowladaha iyo kulli gaalada markay ka hadlayaan kelimatu sayid baa loo isticmaala kelimati hadda waxay ku jirtaayo inta badan isticmaalka hadda loo isticmaalaa mista oo kale isticmaalaan ingiriiska meesa mista ay ka yidhahdaan ayaa kelimatu sayid la geliyay marka gaalkii baa lagu dhihi munaafiqii baa lagu dhihi faajirkii baa lagu dhihi nin walbaa lagu odhanaya macana ma banaano marka oo nabigu waa diiday salawatullahi wasalaamu caleyh sayid ilaahay unbaa ah ruuxa haddii sayid lagu tilmaamayo ruux u qalma waa inuu yahay oo saalix ah, oo ilaahay diintiisa ku toosan saas waa inuu yahay macana marka waxaanu ku nidhi buu ihi midda labaad nebiyaw aad noogu adaa noogu fadli badan oo noogu weyn fawlan fawlka luqada carabiga ah waxaa la yidhahdaa xagga hodontinimada waa la yidhahda hodontinimada waa la yidhahda waman lam yastatic minkum fawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat hodontinimo ruuxii ku awoodi waaye inuu haweenka xorta a guursado marka fawlka hodontinimo waa la yidhahda alghina waa la yidhahda waxaa kaloo la yidhahda fawlka waxaa kaloo la yidhaahdaa macnaha cadamada weynankana waa la yidhahda ayib markaasaa nebigu wuxuu ihi salawatullhi wasalaamu caleyh waxaad doontaa ma ku hadla hadalkiina iska dhaha ama hadalkaa qaarkiiba dhah laakiin shaydaan yuusan idin jiidanin bu nabig sal ly slam laa yastajiiranakum shaydaanu shaydaan yuusan idin jiidaninoo hadalkaasi hadda waa iska banaanya hadalkaad tidhahdeen waa hadal iska banaan laakiin shaydaan intuu idin qabsado oo hadalkaas aad tidhaahdeen idinku soo gabado yuusan xumaan kaloo ka weyn idinku jiidani wey macna uusan sabab u noqonin hadalkaasi hadallo kaloo ka waaweyn inaad tidhaahdaanoo shaydaan yuusan idin duursanin saasuu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh macnaha markii aada ruuxa saa u ammaanto aad tidhahda sayidii iyo afdalu nnaas iyo acdamu nnaas markaad tidhaahdo waxaa ka imaanaya oo macnaha ka soo baxaya in berrito aada xuquuq uusan lahayn gaadhsiiso meel uusan joogin inaad gedi ood kor usii qaado ayaa ka imaanaya marka shaydaan yuusan idin duubsanin maana shaydaan yuusan idin jiidaninoo xumaa yuusan idin jiidan xaggee marka laga qaadanayaa tarjamada ah ximaayatu xima tawxiid waxaa laga qaadanayaa hadalkaasi waa banaaya laakiin waxaa laga yaabaa inuu sabab u noqdo oo uu jid u noqdo shirki iyo gaalnimo inuu idin gaadsiiyo marka dambe oo acdamunaa iyo afdalunaa iyo ammaantaasaad u wado marka dambe hadal aan munaasab ahayn inaad u adeegsato makhluuqan aada ugu dhawaaqdo ayaa laga yaabaa macna saas daraaddeed buu nabigu u diiday sal alla alay wasalam waa farbadihi ammaantaas sidaasoo kale loo diiday ammaanta nebigu waa diiday sal alay slam ruuxa kula jooga inaad ammaanto qad qatacta cunuqa saaxiibika saaxiibka luquntiisii waad goysay buu nabigu sal alay qolyaha wax ammaana haddaad aragtaan wejiga cara kaga feedha buu nabigu sal alay slam lama ogolo marka ammaantu waxay keenaysaa ruuxa hortiisa aada ku ammaanto kibir iyo isla iyo qab inuu galo qabkaa iyo isla wuxuu keenayaa isagiina mahlake iyo halaag buu guri dadkiina inay xadgudub ku sameeyaan oo quluwey ku sameeyaan tawxiidkaa dhaawaca halkaa kasoo gaadhaya marka saas man ayib indalaqtu waan tagay guri fii wafdi bani caamir wafdidii reer bani caamir xaalaan ku dhex jiray ilaa rasuulilahi sal lay slam ayaan aadnay faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi anta adigu nebigo sayidunaa sayidka negi baa faqaala nebigu wuxu uri sal lay slam asayidu yani sayidka buuxaaye ee aan kala dhimanaynayn dhammaystirani allahu alla weeye tabaaraka watacala ashaasaa laga faa-iideysanaya oo kamaal faa iyo cumuum qulnaa markaasaana waxaanu ihi wa afdalunaa wa anta adugu afdalunaa ka noogu fadli badan baad wa acdamnaa nooguna weyn tawlan xagga sharafka iyo weylanka ka noogu weyn baad faqaala nabigu wuxu uhi sal ly slam quuluu dhaha biqowlikum hadalkiina iskaga hadla aw amase bacda qowlikum hadalkiina qaarkii wala waa shaki waay shaki raawiga wey macna hadalku nabigu yii ka shakiyey walaa yastajiiranakum yuusan idin jiidanin ashayaanu shayaan yuusan idin jiidanin lianna shayaan waxa sidiisaba markuu doonayo inuu dembiga kugu rido shay jaa-iso iska banaan buu marka hore kuugu soo gaban shaygii iska banaanaa markuu kusoo geliyo haddana shay laga yaro fiicaya yuu ku riixi shaygaa laga yaro fiicaya laakiin iska banaan markuu haddana uu ku geeyo tilaabada saddexaad ee uu kuu qaadayo waxa weye dembi yar dembi yarbu haddana xaggiisa ku dembigii yara markuu ku geliyo ku weyn baa ku xiga kaa weyn maxaa ku xiga shirki baa ku xiga ilaa gaalnimo uu ku gaarsiiyo in yar in yar tilaabo tilaabuu kuu kaxaynaya macana laa yastajiiranakum shayaan marka saas weeye rawahu abu daawuud baa wariye xadiidka bisanadin buu ku wariyey jayidin oo wanaagsan wa anasin anas waxaa laga warinaya radi allahu canhu ana naasan dad ayaa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow yaa khayranaa kii loogu khayr badnaayo wabna khayrinaa ka loogu khayr badan wiilkiisa ahayo wa sayidanaa sayidka nagiiow wabna sayidina sayidka naga wiilkiisa ahayo faqaala nabigu wuxu uhi sal lay wasalam yaa ayuha annaasu dadow quuluu waxaad tidhaahdaan biqowlikum hadalkiina iska dhahawe macna walaa yastahwiyannakum shaydaanu shaydaano yuusan idin duubsanin ana anigu muxamedun baan ahay cabdullaahi addoonkii ilaahay baan ahay wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa maa uxibu ma jecli buu nabigu sal ly slam an tarfacuunii inaad kor ii qaadaan fowqa mansilatii booskaydii meel ka sarraysa inaad i allatii booskaasoo anzalanii allaahu ilaahay ui dejiyey caza wajalla meeshii ilaahay idhigay meel ka sarraysa inaad i raalli kama ihi buu nabigu sal ly slam mana jecli sidaa daraaddeed iga daaya macana macnaha waxay ku yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow kii noogu khayr badnaayow ka noogu khayr bado wiilkiisiiyow canaadaas idhi jira markay ruuxa ammaanayaan siday keliya ammaanta mayna ku gaabsan jirin awowyadii iyo aabbayaashii bay la ammaani jireen marka kii noogu khayr badnaa aabihiina dad ugu khayr badnaa oo aabihii gaal buu lahay see dad ugu khayr baday sayidka negiyow sayidkana wiilkiisa ahaayo macnaha isaguna waa sayid aabihiina sayid buu ah aabahana sayid bua saasay ku yidhahda markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay sl dadow hadalkaadoon hadalkiina ku hadla shaydaanse yuusan idin duubsaninoo yuusan idin luminin oo hadalka aada tidhaahdeen iyo ammaantaas yuusan inaad xadgudub ku samaysaan yuusan macnaha idinku kallifin anugu waxaan ahay maxamed baan ah magacaygu waa kaa addoon ilaahay baan ahay rasuulkiisana waanay haddaad tilmaantayda doonaysaan waxaan ahay addoon ilaahay ma dhaafis rasuul ilaahay baan ahay oo ilaahay baa isoo dirsaday magacaygana maxamed baa la intaa igu daaya bu nabigu leh salawatulli waslamu caleyh somayna soo marin laa tatruunii kamaa atrat inasaara ciisa bna maryam ha igu xadgudbina say kiristanku ugu xadgudbeen nabiylaahi ciisa calayhi salaam faquluu cabdullaahi warasuuluh inamaa ana cabdullaahi warasuuluh faquluu cabdullaahi warasuuluh anigu addoon ilaahay iyo rasuulkiisaan ahaye ammaanta markaad i ammaanaysaan addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa idhaha intaa ha dhaafinin macnaa intaas ma jecli buu nabigu sal lay slam meel ilaahay ii dhigay iyo booskii ilaahay raalliga iiga noqday inaad iga sarraysisaane ha iga saramarinnabu nabigu sal slam aleh saas way macna marka waa addoon ilaahay waxaa u dheer rasuulnimo oo ilaahay baa soo dirtay subxaana watacaala ilaahay baa jeclaaday addoommada ilaahayna waa ugu khayr badan yahay waana ugu fadli badan yahay sayidkoodiina waa yahay siduu isagu isku sheegay nabigu sal alay wasalam laakiin saxaabada wuxuu u diidayaa hadalkaas khatar kale inay ka timaadaan ammaantaa nebiga ay ammaanayaan salawatullahi wasalaamu calayh inay ka timaado intay la taraaraxdo oo ay la gudubto shirkiyaad inay galaan buu kacabsa oy magaciisa iyo isaga ammaanay iyo nebiga weyney iyo nebiga ixtiraamaya xaqiisa siiyay in iyagoo caqiidadaa ka duulaya iyo mabdaas ay nebiga ku xadgudbaan buu nebigu ka cabsan salawatullah waslamu caleyh saas daraaddeed buu hadalkaa u diidan yahay waa sida maanta taalla maanta sida taalla way macna waxaa nebiga lagu samaynaya salawatullah wasalaamu caleyh iyo waxyaalaha la weydiisanayo wixii ilaahay uu gooni ahaa subxaana watacala nebiga roobna sii nebiga ilaahay maxaa wax weya maaratay yani wax weyaan ilma isii wax alla wixii ilaahay la weydiisan jiroo dhan nebigu erganku weydiisanaya ii shafaaca qaadi yani wax alla wixii ilaahay la weydiisan jiray baa nabiga la weydiisanaya salawatullahi wasalaamu caleyh bal waxaa la weydiisanayaa mushkilo walba oo timaad mid caam iyo mid khaasaba dadkii waxaad arkaysaa rasuulka la aadayaan salawatullahi wasalaamu caleyh saas marka mansiladii uu yidhi ii daayo halka dhaafinina yaa la dhaafiyey isaguna waa diidan yahay raalli kama iigu leeya mana socdin nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh inaguna waxaan leenahay waad jecesha waan ku samduleynayna qasab waay nebigaa jecel salawatullh wasalaamu caleyh waa inaad macnaha waxa weyaan aan samayno waa inaad nabiga ku raaligelino waa inaad nabiga ku jeclaano war nebigu ma jecla salawatullah waslamu caleyh inuu kugu naca mooyaane kugu jeclaan maayo inuu kugu naca mooye haba yaraatee nebi maxamed kugu jeclaan maayo ilaahayna subxaana wa tacaala inuu kugu naca mooye kugu jeclaan maayo sharcigu wuxuu xadeeyey in la dhaafo maaha wuxuu sharcigu xadeeyey in la dhaafo ma ah oo caqligaaga iyo garaadkaaga iyo waxay ila tahay iyo keliya intaad sharci ka dhigatay mabda inaad sidaa ku duusho oo sidaa ku tilaabo qaado ma aha man wax badanoo adiga wanaag kuugu muuqdo ayaa xumaan isu bedeliyo xumaan ah marka sharciga loo laabto sharciga loo fiiriyo ma ana naasan dad baa qaalu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow yaa khayranaa kii noogu khayr badnaayo wabna khayrina ka noogu khayr badan wiilkiisa ahayo wa sayidka sayidkanagi wabna sayidinaa sayidka sayidkanaga wiilkiisii rasuul ilaahay weye dadna waa ugu khayr badanya sayidkii ummadana waay iyo caruurta aadam oo dhan intaba waaya laakiin hadalkan maxaa ka dambayn doona ammaantan saad u wadaan bay meel xulisa ka lixi doontaa wy macna fa qaala nabigu uhi sal lay slam yaa ayuha annaasu dadow quuluu dhaha biqawlikum hadalkiina dhaha walaa yastahwiyanakum yuusan idin duubsanin ashaydaanu shaydaan yuusan idin duubsanin shaydaan intuu meeshaa idinku soo gabado oo ammaantaydaa idinka soo galo yuusan xumaan xaggeeda idiin jiidaninoo idiin duursan iyo shirkiyaad ana anugu muxamadun muxamed baana cabdullaahi adoonka ilaaha iyo rasuulu rasuulkiisii baana adoon ilaaha iyo rasuulkiisii baana maxaa ka qiimo badan ilaahay subxaana watacaala nabigiisa markuu ammaanta ugu sarraysiiye gaadhsiiyey wuxuu ku tilmaamay adoonkiisa subxaana aladii asraa bicabdihi layla maqaamaadka ugu sareeya ee ammaanta adoonnimu ku tilmaamay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi israagu waa meelihii ugu qiimo badnay w haddana addoon buu ku tilmaamay sidoo kaleeto waxyiga degitaankiisana addoon buu ku tilmaamay markii laga hadlay addoonnimadu marka meesha ugu sarraysa la gaadho wey man ruuxba ruuxuu ilaahay uga addoonsan yahay uga daaca badan yahay ayuu ilaahay uga dhow yahay addoommadana inteedo kaleeta kaga qiimo badan yahay man ayb maa uxibu ma jecli buu nabigu sal ly slam an tarfacuunii inaad inaad kor ii qaadaan ood i kor yeeshaan fowqa manzilatii booskayga meel ka sarraysa allatii booskaasoo anzalanii allahu ilaahay ii dejiye caza wajalla meeshuu ilaahay dhigay meel ka sarraysa inaad kor igu qaadaan ma jecli buu nabigu salawatullah waslamu caleyh oo maxay tahay waa addoon ilaah iyo rasuulkiis meeshaasu ilahay dhigay subxana wa haddana sifaadka kamaalka ee makhluuqa laa-iqa u qalma haddana laga wada helay nabiga salawatullah waslamu aleyh oo uu lahaa laakiin ammaantaa iyo sheegsheegaa iyo waxaas dhib kaleeto inay keensadaan baa laga yaaba oo min baabi saddi daraa'ic ayuu nabigu u diidan yahay sal ly slam ka hortag uu ummadda shirki inay ku dhacdo uu ka hortegayo macna rawahu waxaa wariye xadiidka annasaa-iy baa wariyey bisanadin jayidin sanad wanaagsan ayuu ku wariyey ayb fiihi masaail baabka masaa-il baa ku jirta alula masalada koowaad waxa weeye taxdiiru nnaasi dadkii oo looga digo min alguluwi xadgudubka looga digo waynu soo marnay baabu alguluwi xadgudubka shaygu xaddu leeyahay oo la gudbiyo oo la tilaabiyo oo dadka looga digo ayb oo hadda maxaa ka mid ah waxaa ka mid a nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi xad buu leeyahay allana subxaanahu watacaala xuquuq iyo khasaais buu leeyahy xaddii uu nebigu lahaa sal alay slam oo la tilaabiyo oo la gudbiyo oo laga kor kor looga qaado waxaa la gelinayaa marka ilahi subxana watacaala khasaa'istiisi iyo xuquuqdiisii baa la siiyey waa sida hadda taalle wey macna xuquuqdii ilaahay uu lahaa xad buu leeyahay xuquuqna waa leeyahy nebigu sal alay slam xuquuqdiisi iyo xaddiisa ayaa la gudbinay ilaahayna xuquuq buu leeyahay khasaais buu leeyahay tiisayaan cidna laga siin muuminiinta caadiga ah iyo dadka culimada ah iyo madaxda iyo awliyaduna xuquuq bay leeyihiin xuquuqdooda ay leeyihiin ha la siiyo yaa laysku daray wixii marka yaa laysku daray haddiise laakiin tii ilaahay subxaana wa tacaala inta lasoo qaado makhluuqaadka iyo addoommada qaar ka mida la siiyo haddana la yidhahdo waa lagu maamuushayaayo waa lagu qadarinaya ka waran baryada ilaahay baa iskale subxana wa tacala haddaad rasuul weydiisato ama aada weli weydiisatahay xaqi ilaahay lahaa baad makhluuqiisa ma waxaa haboon marka xaq ilaahay subxaana watacaala oo cid kale la siinayo in loo doodo oo warka daaya la yidhaaha mise kii xaqa la siiyey in haddana lagu garab istaago oo markii war ka daaya layidhahdo la yidhahdo maye yani waxa weeyaan awliyadan la ogolay rasuulkiibaa la yaso meel lagaga dhacay kana la sameeyey waa khalad waay xuquuq aynan lahayn baad siiseen rabbibaa iskale xuquuqdan subxaana watacaala ciddii iskale ha loo daayo cid walbana meeshiisa hala dhigo wey macna saasuu ilahi wax u subxana wa athaaniyatu masalada labaadi waxa weye maa yenbagii waxa habboon an yaquula inuu yidhaahdo man qiila ciddii lagu yidhi lahu isaga anta sayidunaa sayidkanagii baa tahay haddii lagu yidhaahdo maxaa kugu habboon inaad ku jawaabto asayid allah waa inaad tiradaa fiican ilaahay baa sayidnimada buuxda iskale wey macna athaalitatu masalada saddexaad waxa weye qowluhu odhaahdiisa nabigu yuri sal lay slm laa yastajiiranakum shaydaanu shaydaan yuusan idin jiidanin oo xumaan xaggeed yuusan idin jiidin way maca annahum ayadoo weliba aynan lam yaquuluu aynan dhihin ila alxaqa xaq mooye waxay ku hadleen waa xaq oo wax xumaana kumayna hadleen oo nebigu waa sayid salawatullah waslaamu caleyh waa khayru nnaas oo waa afdalu nnaas oo waa acdamu nnaas intay sheegeenba waa xaq haddana maca daalika nebigu wuxuu leeya shaydaan yuusan idin jiidanin xagey ka imaanaysaa shaydaan jiidashadu shaydaan jiidashadu waxa weye shaydaanku wax xaq oo banaan oo jaa-is ah yaa laga yaabaa inuu kugu soo gabado sabab intuu kaaga dhigto inuu kugu leexsado macna saas man marka meeshan shaydaan yuusan idinku soo gabanin yuusan gabaad idinka dhiganin wey mana ammaantan iyo sheegsheegan faraha badan araabicatu masalada afraad waxa wey qowluhu nabiga odhahdiisa uu yihi maa uxibu ma jecli an tarfacuunii inaad kor ii qaadaan fawqa mansilati mansiladayda meel ka sarraysa inaad kor igu qaadaan ma jecli uu yihi macna hadduusan nebi maxmed jeclayn salawatulli waslamu caleyh inaguna ma jeclin inaguna ma jecla ficlan saas maa ilaahayna ma jecla subxana watacala allana ma jecla nebigiisuna ma jecla makhluuqaadkiisi iyo addoommadiisi wanaagsan ee culimaduna ma jecla sidaa daraaddeed wuxuusan nebigu jeclayn yaan lagu san waxaanu ilaahay jeclayn lala imaanin ee in kuntum tuxibuuna allaha fastabicuuni haddaad ilaahay jeceshihiin oo rasuulkiisa jeceshihiin nebiga raaca salawatullah waslamu caleyh oo axaadiistiisa iyo qur-aanka intaad barataan ku dhaqma jacaylka daliilkiisa jacaylka saxda daliilkiisu waa kaan hada wabilahi tawfiiq sal allahuma wasalam cala nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون wuxuu baabu yahay wixii ku soo arooray ee ku yimid wamaa qadaru llaha ma aynan weyneynin alle xaqa qadrihi weyneyntiisii xaqa ahayd midduu mudnaa mayna weyneynin waalardu dhulkiina jamiican xaal ay uu idil yahay dhulku qabdatuhu qabashadiisuu ahaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada waasamaawaatu samaawaatkuna matuwiyaatun kuwa la duubi weye biyamiinihi alla midigtiisa lagu duubi subxaanahu nasahnaa oo watacaala ku camaa shay ayuu ka nasahay oo ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan aayaddaa qur-aanka ah wixii ku soo arooray oo axaadiis iyo aahaar ah ayuu baab u yahay ayaddu macnaha waxay ka hadlaysaa dadka ilaahay subxaana watacaala meel kaga dhacay ee aan qadarintiisi iyo weyneyntuu mudnaa weyneynin qolyahaasay ka hadlaysa qolyahaasi waxaa soo gelaya gaal gaaladii mushrikiintii nbi yani alla subxaana watacaala addoommadiisa qaar ka mida ah wax la wadaasin jiray oo waxyaalaha ilaahay u goonida wax ka siin jiray maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala iyo addoommadiiso wax la wadaagsiiyo oo wax laga dhexaysiiyo waa meel kaga dhaca ilaahay subxana watacaala meel lagaga dhacayo waxaa kaloo soo gelaya qolyaha iyaguna ku tilmaamay alla subxaana watacaala inuu caruur leeyahay kuwaas iyaguna waa soo gelayaan maxaa yeele iyaduna waa waa hadal weyn oo meel kaga dhaca way isaguna waxaa lamid a ah qolyaha ilaahay tilmaamihiisa subxaana watacaala u diiday ama asmaadiisa diiday ama wuxuu mudan yahay u diiday ama wuxuusan mudnayn ku sheegay maa qadrullah xaq qadri qolyahaasaa loola jeeda mayna weyneynin ilaahay weyneyntuu mudan yahay dhulka oo idilna dhulka oo idil waxaa laga wadaa buurihiisa iyo geedihiisa iyo caradiisa iyo xoolihiisa iyo wax alla waxa dushiisa ku nool dhulka oo dhanna maalinta qiyaamada ilaahay qabashadiisii ku jira qabdada wax laydhahda shayga markaad gacanta ku qabataa laydhahda samaawaadkuna midigtiisa lagu duubaya midigta alla subxaana watacaala gacantiisa midig ayaa lagu duubaya alla wuxuu ka hufan yahay oo uu ka sareeyaa waxay la wadaajinhayaan waxyaalahaas ilaahi subxana watacaala ka hufan yahay wamaa qadaru llaha alla ma ina weyneyni nimankii gaalada ahaa xaqa qadrihi weyneyntiisa xaqa ah weynaynta dhabtee uu mudan yahay mayna weyneynin waalardu dhulkiina jamiican xaal uu idil yahay qabdatuu ilaahay qabashadiisu ahaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada gacantiisu ku jiraa wey waasamaawaatu samooyinkiina matwiyaatun kuwa la duubayo wey biyamiinihi alla midigtiisaa lagu duubay yowma natwi samaaa ka dayi sijilli lilkutub yani sida waraaqda loogu duubo wixii ku qornaa ayaa samaawaadka loo duubi maalinta qiyaamad macna marka duubidaasi waxay ku dhacaysaa ilaahay gacantiisa midig subxaana watacaala ayaa lagu duubayaa samaawaadka subxaanahu alla nahzahnaa oo watacaala korahaa cama shay yushrikuuna ay la wadaajinayaan yuu ilaahay subxaana watacaala ka nasahan yahay oo ka ufayn aayadda marka tafsiirinteeda ayaa axaadiis nabiga ka sugan salawatulli waslamu caleyh buu ku fasiray khaasatan yani waalardu jamiican qabdatu yowma alqiyaama waasamaawaatu matwiyaatun biyamiinihi intaas ayuu nabigu sal lla alay wasalam axaadiis ku fasiray axaadiistii baa marka la keenaya can ibni mascuudin ibni mascuud waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yihi jaa waxaa yimid xabrun nin culimo ah oo min alaxbaari culimadii reer yahuudeed ka mid a ah. xabriga waxaa layihahdaa waa ninka caalimka ah baxri iyo xabri iyo kulli waa la yihahdaa khaasatan xabriga waxaa si gooniya loo yidhaahdaa caalimka yahuudeed caalimka yahuudiga ee diintii towreed kitaabkii towreedaha yaqaanaya xabri la odhan jira marka nin yahuudi oo caalim ayaa yimid ilaa rasuuli lah sal ly sl nebigu u yimid faqaala wuxuu yihi yaa muxamadu maxamedow inaa anagu najidu waxaan helaynaa yani towraad baan ka helaynaa wey ana allaha alla yajcalu inuu yeelayo assamaawaati samooyinka calaa isbacin far inuu yeelayo waalrdiina waalaradiina yani arlooyinkana calaa isbacin iyagana far inuu yeelayo waashajari geedana geedahana calaa isbacin inuu far yeelayo waalmaai wa cala almaai biyaha dushoodana inuu calaa isqi cuntar yeelay wasaraa yani caradii qoyaneyd ama rayskiina iyadana wuxuu yeelayaa calaa isbicin far buu iyadana yeelaya wa saair alkhalqi wa calaa saa'iri alkhalqi khalqiga intiisa kalena calaa isbicin inuu yeelayo saasaan anagu towreed ku haynaa ee balka war fayaquulu marka uu odhanayo intaa markuu sameeyo ana almaliku anaa boqor ah saas inuu odhanayaan anagu towreed ku haynaa bal ka waran fadaxika anabiyu sal ly sl nebigu waa qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduhu joosdambeedyadiisu ilaa ay muuqdeen tasdiiqan muxuu la qoslay tasdiiqan rumayn uu u rumaynayo liqowli alxabri ninka caalimka hadalkiisa rumayn uu rumaynayo iyo ubogid uu nebigu u bogay ayuu u qoslay salawatullhi wasalaamu caleyh uma qara'a markaas nabigu wuxuu akhriyey wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdatu yowma alqiyaama aayaddaas marka akhriyey mayna weyneynin alla weyneyntiisii u mudnaa dhulka oo dhanna ilaahay qabashadiisu ku jira maalinta qiyaamada ah aayaddaasuu akhriyey nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh macnaha xadiidku wuxuu tilmaamayaa siday aayadduba u tilmaamaysa ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamihiisa qaar ka mida sifaadkiisa daatiga ah qaar ka miday tilmaamaysa oo suuraddu aayaddu waxay sheegtay in ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay uu gacan leeyahay gacmo inuu leeyahay ayay tilmaantay xadiis buu nabigu ku fasiray salawatullah wasalaamu calayhi xadiisku wuxuu leeyahy nin yahuudiya nabiga u yimi sal alay wasalam markaasuu ku yihi maxamedow annaga towreed waxaanu ku haynaa oo kitaabkii nabiyullaahi muusa calayhi salaam lagu soo dejiyey in ilaahay subxaana wa tacaala uu samaawaadka far yeelayo farihiisa ka mida dhulalkana uu far yeelayo geedkana uu far yeelayo geedaha biyaha dushoodana far saarayo caradana uu far yeelayo dushooda khalqiga intiisa kaleetana far yeelayo markaa kadibna uu le waa maalinta qiyaamade anaa boqor ah yani awal boqoradii kale markaasuu nabigu sal lay waslam muusooday oo qoslay ilaa ay ka muuqatay ilkihiisa qaybahooda dambe yani goosdambeedka ilaa uu ka muuqday muxuu la qosleeya ninka hadalkiisa nabiga salawatulli wasalaamu caleyh ka farxiyey hadalka ninkaasi u yidhi ayuu ku qoslay nabigu sal lay wasalam markaasuu aayadda nabiga akhriyay sal lay waslam aayaddan soo martay xadiiku marka wuxuu tilmaamaya ilahi subxana watacala sifaadkiisa daatiga inay ka tahay inay gacantu ka tahay <clears throat> weliba laba gacmood alla subxana wa inuu leeyahay ayay nusuusta cadaysay bal yadaahu mabsuuطataan yunfiqu kayfa yashaa ilahi subxana wa labadiisa gacmood way fidsan yihin xadiidkana wuxuu ku daray inuu ilaahi subxaana wa fara leeyahay xadiidku xadiid la dhayalsan kara ma ah bukhaari iyo muslim baa xadiidka warinaya bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka warinaya cabdullahi bin sacuud ka warinaya waa kutubta bacda kitaab illah labada kitaab ee ugu saxiixsan marka xagga sixadiisa xadiidka waxaba yaraatee ishkaal ma laha ayib waxay la mid tahay marka sifadani ilaahay subxaana wa tacaala inuu fara leeyahay waxay la mid tahay ilaahay inuu gacan leeyahay oo alla subxaana wa tacaala uu weji leeyahay oo alla subxaana wa tacaala uu lug leeyahay yani waxa weyaan axaadiista nusuusta saa kusoo aroortay unbay la mid tahay sidii nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh kaga tegey saxaabadiisuna ay ku dhaafeen culimadii waaweynaa ee salafkana ay ku dhaafeen way ka mid yihiin imaamu shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo awsaaci iyo thawri culimadii waaweynee ummaddu lahayd siday ku dhaafeen un in lagu dhaafaa fiican oo la yidhahdo ilaahi subxaana wa tacaala tilmaantaas isagaa isku tilmaamay isagaana nooga xoogaalsan lafihiis rasuulkiisuna waa ku tilmaamay salawatullahi wasalaamu calayh bacd allaahina nin ilaahay uga aqoon badan nabigiisa maba jiraba waxaa kaloo ku tilmaamay saxaabadii nabiga sal ly wasalam bilijmaac ayagoo wax khilaafa uusan dhex marin bacda rasuulilahi sal lay wasalam saxaabada cid ka cilmi badan ma ay jiraan ardadoodiibaa iyaguna ku raacay intaasi waxay isku raaceen oo ilaahay uga raalli noqdeen inaan anagu uga raalli noqon weynaayo waxa weyaan waa uun hawaracnimo wey ayib marka saa ay u daayeene nebigu kaga tegey salawatulli wasalaamu caleyh haddii uu kelimadani ama sifadani ama tilmaantiina ayna ilaahay u qalmin oynan haboonayn in lagu tilmaamo nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyhi wax loo soo dirayba waxay ahayd inuu ummadda wax u sheego oo wax u saxo wuu ka hadli lahaa wuxuu odhan lahaa waa qalad wuu saxay oo sidii buu ku daayey isagaaba isgarab taagayba oo ummaddii uba sheegayba ayib